alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusallii wauslim clى اlmabcuuثi raxmat lilcaalamiin nabiyina muxamadi wcla aalihi waصaxbihi wslama tasliima kaiira qaala almualifu raximah اllah addarsu asaabic wاlcishruun darsiga toddobiyo labaatanaad khilaafatu cuhmaana radia allaahu canh khilaafadii iyo hogaamintii cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah ayaa darsigu uu ku saabsan yahy bacda dafni alkhaliifati cumara radia allaahu canh kadib markii la aasay cumar binu khadaab radia allaahu canhu oo ahaa khaliifata almuslimiin ijtamaca waxaa kulmay oo isu yimi assitatu lixdii aladiina kuwaasoo cahida ilayhim uu u xil saaray cumaru cumar uu u xil inay ka tashadaan fi ikhtiyaari alkhaliifati doorashada khaliifada iyo cidda muslimiinta hoggaaminaysa ee cumar bedeleysa faitafaquu waxay isku afgarteen calaa tarkihaa in loo daayo licaliyin wa cuhmaana cali binu abi aalib iyo cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhumaa labadoodaa in loo daayo iyaga un la kala doorto ayaa waxa weeye ay isku afgarteen wa an yakhtaara cabduraxmaan bni cawfin waxaa kaloo isku afgarteen cabdiraxmaan binu cawf inuu soo xusho axadahumaa labadoodaa midkood oo labadoodaa cidda kala saaraysa ee kala xulanaysa inuu noqdo cabdiraxmaan binu cawf fakhtaara waxa uu doortay biijtihaadihi dadaalkiisa awgii wa mushaawarati jamcin min asaxaaba iyo wadatashi uu la yeeshay qaybo ka mida saxaabadii wa umaraa'i iljeyshi iyo taliyayaashii ciidanka wada tashi uu la sameeyey cabdiraxmaan binu cawf waxa uu doortay cuhmaana radia allaahu canhu cuhmaan binu cafaan fa baayacahu waxa uu markaa kula mubaayacooday bilkhilaafati khilaafadii oo baycadii buu bilaabay waa cabdiraxmaane cuhmaan binu cafaan buu baycadii la galay wa tabicahu nnaasu dadkiina arrintaa waa ku raaceeno baycadii baa markaa bilaabantay walamaa tamat ilbaycatu baycadii markii ay dhammaystirantay sacida cuhmaanu cuhmaan binu cafaan baa waxa uu fuulay radia allaahu canhu minbarka wa khataba khudbatan waxaanuu jeediyey khudbad minhaa ereyadeedii iyo hadalladeedana waxaa ka mid ahaa oo khudbaddaa ka mid ahaa alxamdu lilaah mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay ayuha nnaasu dadow ittaqu llaaha ilaahay ka cabsada ina adunyaa adduunyadu kamaa akhbara allaahu canha waa sida alla uu kaga warramay ee uu yidhi lacibun waa ciyaar walahwun iyo dhalanteed iyo wax naftu jeceshahay oo iska ciyaara wa ziinatun iyo qurux wa tafaakhurun iyo wax la isugu faano baynakum dhexdiinna wa takaahurun iyo kalabadsi weeyi fil amwaali walawlaadi la kala badsanayo maalka iyo carruurtoo la isugu faanayo ka mahali kaysin waa sidii roob oo kale acjaba alkufaara beeralayda iyo dadkii beera qodatada ahaa uu yaabgeliyey nabaatuhu wixii uu soo saaray uma dabeetana yahiiju waa qallalayaa oo midhaha iyo nabaadkaas soo baxay waa qallalayaa oo waa ingegayaa fataraahu dabeetan waxaad arkaysaa musfaran isagoo huruud noqday ama isbedelay uma dabeetana yakuunu xutaaman wuxuu noqonayaa bal wa fi laakhirati aakhiro dhexdeeda waxaa ku sugan cadaabun shadiidun cadaab daran oo u sugnaaday gaalo iyo ciddii mutaysatay wa makfiratun baa ku sugnaatay aakhiro oo ahaatay dembi dhaaf min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanun iyo raalli aanshiyo mu'miniinta iyo ahlu taacaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dembi dhaafayo oo raalli uu ka noqonayo wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunya may ahaanin ilaa mataacu lghuruur dhalanteed lagu waxa weeye katoomaya mooyaane waa raaxa yaro mataacu waa raaxadee raaxo yaro lagu katoomayo lagu dagmayo dhalanteeda weeye wuxuu idhi cuhmaan fa khayrulcibaadi addoommaha waxaa ugu fiican fiihaa adduunyada dhexdeeda man cusima billaah qof xagga alla laga dhowray oo alla ilaaliyey wastacsama billaahi isaguna irkaday oo miciinsaday ilaahay wa bikitaabihi iyo kitaabkiisa waa hadal jeedintii cuhmaan binu cafaan markii baycada iyo ballanta lala galay darsigani waxa uu ku saabsan yahay khilaafatu cuhmaana radia allaahu canhu weli waxaynu ku jirnaa khulafadii iyo sooyaalkoodii waxaynu ka soo baxnay khilaafatu abi bakrin iyo khilaafatu cumara bni lkhaaabi radia allahu canh halkan markaa waxa uu ku tilmaamayaa khaliifkii saddexaad ee muslimiinta oo ah cuhmaan binu cafaan waxaa markaa uu ku tilmaamay halkan laba qodob qodobka koowaad waxa weeye doorashadii cuhmaan binu cafaan iyo sidii loo doortay qodobka labaad ee uu ka hadlay mu'alifku waxa weeye isla dersigan cuhmaan binu cafaan markii la xushayee la doortay iyo hadal jeedintii iyo ummadda wixii uu kala hadlay hore waxaynu u soo marnay cumar binu khadaab radia allahu canhu markii dhaawac uu soo gaadhay ee uu dareemay inuu ku sugan yahay calaa firaashi ilmowt oo aanu ka kacayn waxa uu soo xushay lix ka mida saxaabada weliba kuwoodii haldoorka ahaa ee mudnaa oo kale ahaa cuثmaan binu cafaan iyo ali cali bn abi aalib cabdiraxmaan binu cawf aلzubayr bnu اlcawaam sacd bnu abi waqaas iyo طalxat bnu cubaydillaah lixdaas saxaabi buu soo xushay waxaanu u soo xushay laba arrimood horta inay noqdaan cidda iyagu soo xulanaysa cidda ummadda hoggaaminaysa iyo weliba inaanay cidda la xulanayaa meel kale ka imane iyaga un ka soo dhex baxdo oo iyagu ay iska dhex doortaan waayo lixduba waxay u qalmayeen mudnaayeen inuu nin waliba noqdo khaliifat almuslimiin nin waliba wuu qalmay markii haddaba weliba wakti buu dee u qabtay saynu soo marnay oo muddo saddex maalmood ah arrintaa inay ku soo dhammeeyaan saddexdii maalmood iyadoo aanay dhammaanin ayaa cumar radia allaahu canhu uu geeriyooday welina aan la dooranin khaliifadii waxaa xusid mudan cumar lixdoodaasoo qura kumuu dayne cabdillaahi binu cumar oo inankiisiiana wuu raaciyey laakiin talada waxba kumuu lahayn waxaa kaloo uu sameeyey ciidan ilaaliya halkaa lagu dooranayo khaliifada waxaana waxa weeye madax looga dhigay abu talxa konton nin oo gaadhka ka haya gurigaa doorashadu ka dhacayso si aan dee khilaaf iyo ismaandhaaf iyo arrimahaasi u iman weliba cumar uu ku adkeeyo wuxu uhi marka ay taladu meel ku ururto cidda khilaafto qoorta uun ka gooya cidda idinka hor timaada dila waayo dee xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhaqan gelinayey ee ahaa man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuh xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leeyay qofka idinka dhex toosa iyadoo arrintiinna iyo taladiinnu meel ku urursantay doonaya inuu idinkala dilo oo idinkala kaxeeyo dila buu rasuulku yihi alayh isalaatu wasalaam marka taa isagoo fulinaya ayaa cumar ciidankaa ilaalada ee kontonka nin ee madaxda looga dhigay abu talxa waxay u joogeen inay ammaankana sugaan ciddii ka hor timaadana ay dilaan waayo dee xaalad khilaaf iyo kala jib loo baahan yahay maaha haddaba markii cumar la aasay radia allaahu canhu lixdii saxaabi dib isugu soo noqday markii aaskii laga soo dareeray waxaanay ku kulmeen gurigii eh, almiswar binu makhrama gurigiisay ku kulmeen oo ay isugu yimaadeen iyagoo weli ka tashanaya ciddii talada loo dhiibi lahaa haddaba maadaamu lixduba u qalmaan mid walibana mudan yahay inuu madax noqdo saddex nin oo ka mida baa markiiba tanaasulay oo yidhi annagu taladaa qaban mayno saxaabiga la yidhaahdo azubayr bin alcawaam isagu waxa weeye talada wuxuu u dhiibay cali wuxu han cali baan u diistay cali bnu abi aalib ayaan taydii u daayay hadduu isagu talada qabanayo muslimiinta marka aniga kuma jiro ragga la dooranayo sidoo kale alxatu bnu cubaydillaah isna cuhmaan binu bu arrinta u daayey oo u deystay waxaa ku soo haray sacad ibn abi waqaas isna cabdiraxmaan binu cawf ayuu u daystay markaa saddex baa halkaa ku tanaasulay sooma arrintu yay ka dhexaysaa hadda isu soo hadhay saddex waa cabdiraxmaan binu cawf iyo ali bin abi aalib iyo cumaan binu cafaan saddexdaasaa markaa soo hadhay cabdiraxmaan binu cawf isna wuxu hi anna waan tanaasulay cidda aynu kala dooranaynaa waa cumaan bin cafaan iyo cali binu abi aalib labadooda baynu kala dooran waliba wuxuu yidhi anigaa taladaa lai daynaya cumaan markaa waxaan leeay bdiraxmaan bin cawf hadda isagaa dee guddoominaya doonaya labadaa inuu kala saaro cumaan binu cafaan iyo cali binu abi aalib midna umuu hanqaltaagay mid waliba ka kaluu doonayay inuu noqdo isagu riwaayaadka qaarkood oo la soo wariyo inuu bahasha ay kala jiidanayeen waxba kama jiraan cabdiraxmaan bin cawf fadhigaasi markuu soo dhammaaday weli aan la kala xulan cuhmaan iyo cali binu abi aalib wuxuu dib ugu noqday magaaladii madiine iyo haldoorkii saxaabada raggii taladu ka go-aysay dee waxa weeye mudnaa in lala tashado ayuu la tashaday saxaabadii kale madaxdii ciidanka odayaashii xataa dumarka in la soo tashada baa la sheegaa aanu cidba ka tegin maca addoommaha marka muu wada gaadhin dee laakiin qoloba cid kala tashaday cidduu islahaa dee ku kordhinaysa arrintii markaa waxay ku soo ururtay markii in badan la rogrogay ee taladii iyo tusaalihii iyo wada tashigiina la badiyey cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu inuu isagu noqdo khaliifat muslimiin habkaa cuhmaan loo doortayna waxay jamcisay dariiqadaasi tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo tii abubakar oo cumar binu khaaab dariiqadan uu maray uu yidhi ha lagu soo xusho khilaafada anigay khaliifada anigay beddelaysa waa dariiqo aada u cajiiba ah, oo labadiiba uu ku jamciyey waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee markii uu dhimanayay ciduu ummadda u magacaabay oo toos ah oo uu nasgareeyey may jirin laakiin ishaaraad iyo tilmaamaa jiray dii qawiyo xoog badan waa dee abuubakar bakarna dadka isagaa cumar u magacaabay markaa bakarna khilaafadii bedelaysay wuu magacaabay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu magacaabin cumar muxuu sameeyey dariiqo labadaa udhexaysa oo labadaba uu ku jamcinayay si marka loo eego wuu magacaabay si marka loo egana muu magacaabin dhinac marka aad ka eegto wuu magacaabayo dee lix nin buuhi waryaal idinkaad waxa way idinka idinku wareegaysa baasha xaggaa marka laga eego waa magacaabid dadban weeye dhinac kale marka laga eegana muu magacaabinoo dee lixdan nin ka mida miyuu farta ku fiiqay maya labadiiba markaa uu jamciyey oo dariiqo labadiiba jimcinaysa wey doorashadii markaa waxay ku dhacday cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu khilaafadiina isagaa la isku afgartayo ijmaac uu ku dhacay in isagu talada uu qabto waxaa markaa xusid mudan halkaa mas'alaa jirta culimada caqiidaduna ka hadla iyo kutubta caqiidada lagu daraaseeyo oo ah mas'alada ku saabsan taqdiimu caliyin calaa cuhmaana fi lafdaliya garanay xaggii khilaafada inuu cuhmaan waxa weeye mutaysto isaga uu mudnaa oo weliba dee laysku waafaqay cidda diidaana ay khaldanaan lahayd hadday xataa jiri lahayd markaa cidda intaa kadib diidaana waa khaldantay oo shaykhulislaam waa ka tilmaamaya qofka yacni waxa weeye khilaafa arrintaas saxaabadu bay isku afgarteen oo ah inuu cuhmaan mudan yahay khilaafada mudnaa labadooda marka la eego oo xaggaa isagu uu mudnaa cali uu ka mudnaa weliba uu kaga horreeyey saxna ahay ay ahay taasi qofka taa ka hor yimaada fa huwa adalu min ximaari ahli manaa dee meel fog buu gaadhsiiyey ahlu sunnihi u khilaafay qofkaas iyo dariiqoodi waxaa kuu soo hadhay mas'alatu tafdiili caliyin calaa cumaan ama tafdiilu cumaana calaa caliy say u kala fadli badnaayeen mas'aladaasi laysat min almasaa'il alusuuliya allatii idaa khaalafa fiiha shaksun yudallal ka mid aha hadduu qofku yidhaahdo tusaale ahaan cali baa cumaan ka fadli badnaa haba khilaafo jumhuuru ahli sunna halkay mareen waa inuu cumaan fadli badnaa hadduuse qofku aamino inuuba cali ka fadli badnaa cumaan ma aha mid uu sunnadii ku khilaafay oo sunnada lagaga saaray ama lagu baadinnimo xukminaya maaha sida shaykhul islaam ba uu tilmaamay waayo aaraada culimadu ay ka leeyihiin cuhmaan iyo cali ayuhumaa afdal waa afar ra'yi weeyi oo culimmada qaarkood waxay leewaana siday u badan yihiin ahlu sunnahana badankoodu ay mareen afdal lkhulafaa waa ayo waa abu bakrin uma cumaru uma cuhmaan uma caliy oo de waxa weeye afdaliyatuhum waxay ku xidhan tahay maxay dee bixasabi tartiibihim fi lkhaliifa say u kala horreeyeen khilaafada ayaa afdaliyadooduna tahay waa sida ahlu sunnuhu u badan yihiin qaar baa waxay yidhaahdeen afdaluhum waa abu bakrin uma cumaru uma cuhmaan cali mamay sheegin way ka aamuseen qolana halkaasay mariyeen waa cali binu abi aalib oo isaad alqaadinba qolo kale dariiqo saddexaad ba mareen ama ra'yi saddexaado waxay afdaluhum waa abu bakrin uma cumaru labada cali iyo cuhmaan iyo calin way ka aamuseenba waa dariiq saddexaad oma ama ra'yi saddexaad ra'yi afraad waxay dhahen afdaluhum waa abu bakrin uma cumaru uma caliy uma cumaan marka yay horraysiiyeen qoladaasi cumaan iyo cali cali bay soo horraysiiyeen soo ma ha marka marka lasoo khulaaseeyo cumaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib koodeebaa fadli badnaa jamaahiiru ahli sunna maxay ku tegeen ana cumaana afdalu min caliy culimada qaarkoodna cagsigay ku tageen mana aha masalo ka mida usuushii ahlu sunnaha ee qofku hadduu khilaafo lagaga saarayay sunnada ma aha waxaa taa ka duwan baynu khilaafada hadduu qofku yidhaahdo cali baa ka mudnaa cuhmaan khilaafada usuushii ahlu sunnaha markaa uu khilaafo waayo saxaabadu waxay isku afgarteen oo ummaddu isku waafaqday cuhmaan inuu ka mudnaa cali xagga khilaafada iyo hogaaminta marka la eego taasi markaa yidhi saasay asal ku tahy haddaba markii waxa weeye la doortay cuhmaan binu cafaan khudbad buu jeediyey waxaa cabdiraxmaan bin cawf muddu arrintaa wareejinayey habeenada qaarkood baanu seexanba siduu dadka ula tashanay oo xataa lixdii buu markii dambe mid mid ugu yeedhay mid mid ayuu ugu yeedhay ilaa markaa waxa weeye dee ay u caddaatay halka loo badan yahy cali binu abi taalibna wuxuu ku uhi cuhmaan waday wadayo ummadii oo dhani ciddaan la tashadaabay isagaa budnaanta siinaya macnaa dee wuu caddeeyey warka sidii baa marka waxa weeye salaaddii subax markii laga baxay la tukaday maalin arbacaa ayaa waxa weeye baycadii ay ku bilaabantay oo ciddii u horraysay cuhmaan baycada la gashaana wuxuu ahaa cabduraxmaan binu cawf ciddii ee ku soo xigtayna cali binu abi aalib bay ahayd waxaa halkaa ka baxaya khuraafaadka la wareejiye ah cali baa ka xumaaday cumaan inuu talada qabto ama muu ogolayn ama raalli kamuu ahayn qofkii labaadee baycada la galo noqdayba waxa weeye la baayactay kadibna khudbadaasuu jeediyey dee hadal dheer buu ahaaye intii wuxuu ka soo qaatay dadka uu ku waaninayo alla kacabsiga iyo adduunyada inaanay isku hallayn iyo intaasu waxa weeye kala hadlay iyo dee waxa weeye in ah, si guud dee isna waxa weeye loo ah, dee loo adeeco oo taladiisa iyo wuxuu soo jeeday waxaan sharciga anu ku khilaafin in laga aqbalo waaya marka wuxuu uhi bacda dafni khaliifati cumara radia allahu canhu kadib markii la aasay khaliifadii muslimiinta oo cumara ijtamaca waxaa kulmay oo isu yimi asittatu lixdii aladiina kuwaasoo cahida ilayhim cumaru cumar u xil saaray cahida ilayhim uu u xil saaray cumaru cumar bishuuraa inay ka tashadaan fi ikhtiyaari alkhaliifati doorashada khaliifada iyo cidda muslimiinta hogaaminaysa faitafaquu eh, waxay ku heshiiyeen calaa tarkiha licaliyin wa cumaana in loo daayo khilaafada cali binu abi aalib iyo cumaan binu cafaan kooda dee ogolaada ama loo bato wa an yakhtaara cabduraxmaani iyo cabdiraxmaan ibnu cawf inuu doorto axadahumaa midkood isagaa macnaha loo dhiibay wadatashiga iyo in waxa weeye dee go-aanka u dambeeya uu qaato markuu wadatashigaa dhammeeyo fakhtaara wuxuu doortay waa cabduraxmaane biijtihaadihi ijtihaadkii uu sameeyey wa mushaawarati jamcin iyo markuu la tashaday in badan oo min asaxaabati saxaabadii ka mid ah wa umaraa'i iljeyshi iyo hogaamiyayaashii iyo taliyayaashii ciidanka cumaano buu doortay radia allahu canhu cabdiraxmaan cumaan buu doortay fabaayacahu bilkhilaafa khilaafada iyo hogaaminta muslimiinta ayuu bayco kula galay wa tabicahu nnaasu dadkiina cabdiraxmaan bay ku daydeen oy kaga ku raaceen khilaaf eh, waxaan leehay baycadii walamaa tamat ilbaycatu haddaba baycadii markii ay dhammaystirantay sacida cumaanu radia allaahu canhu cumaan baa mimbarka fuulayoo wa khaaba wuxuu jeediyey khubatan khudbad iyo hadal jeedin minhaa waxaa ka mid ahaa alxamdu lilaah ayuha nnaasu dadow itaquu llah ilaahay ka cabsada ina addunyaa kamaa ahbara allahu canha adduunyadu waata ilaahay ka warramaya sida ilaahayba u sheegay weeye laacibun waa ciyaar wa lahwun iyo lahwi dheeldheel wa ziinatun qurux wax la xidho wax la cuno wax la dego wax la kaxaysto wax iska dhalaala weeye wa tafaakhurun waa mid dhexdiinna aad isugu faantaan wa takaaurun waa kala badsi adduunyadu filamwaali walawlaad lagu tartamaya sidii loo kala badsan lahaa maalka macuudka iyo caruurta ka maali kaysin waa sidii roob oo kale adduunyadu acjaba alkufaara beeralayda uu yaabgeliyey nabaatuhu wax soo saarkiisu alkufaar hadda gaaladii maaya waa beeralayda beeraha markay qotaan ee aada u barwaaqa ugu dhacday roobka ku da wax badan baa usoo baxa soo ma manaa aad bay waxa weeye ugu farxeen roob noocaasoo kalea weeye adduunyadu uma dabeetana yahiiju midhihii quruxda badnaa ee ishu waxa weeye ay ku doogsanaysay iyo doogii quruxda badnaabaa yahiiju wuu qalalayaaba fa taraahu dabeete waxaad arkaysaa musfaran isagoo isbedelay huruud noqday uma yakunu xutaaman kadibna bal buu noqonaya dabayshaa qaadaysa macnaha sidaa roobku markuu doo dhulku intuu u qurux bato kadibna ay uga dambayso jiilaal iyo dabaylo uga dambayso adduunyaduna waaba sidaa wa fi laakhirati cadaabun shadiidun akhira waxaa ahaaday oo ku sugan cadaab daran oo gaalada iyo cidii mutaysatay loogu diyaariyey wa makfiratun dembi dhaaf baa ahaaday min allahi ilahay xaggiisa ka sugnaaday wa ridwaanun iyo raalli aanshiyo mu'miniintii iyo ilaahay subxana wataala awliyadiisa ugu diyaariyey wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunya maba aha ilaa mataacu lguruur raaxay yar oo lagu kadsoomayo mooyaane oo lagu dagmayo fa khayru lcibaadi fiiha haddaba aayaddaa markii uu dhameeyaa wuxuu leeyahy cumaan addoommaha waxaa ugu khayr badan adduunyada inta la joogo man cusima billaah qof xagga alleh laga ilaaliyay oo ilaahay dhowray wastacsama billaahi wa bikitaabih isaguna isku ilaaliyey oo irkaday oo cuskaday ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo kitaabkiisa qur-aanka as'ila maada facala asaxaabatu asitta maxay sameeyeen lixdii saxaabi bacda dafni cumara radia allahu canhu kadib markii cumar la aasay wa calaa ayi shayin maxayse itafaquu ku heshiiyeen man ikhtaarahu cabduraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan binu cawf yuu u doortay oo u soo xushay lilkhilaafati khilaafada maada facala cuhmaanu radia allahu canhu cuhmaan muxuu sameeyey bacda mubaayacati kadib markii baycada addarsu thaaminu walcishruun darsiga siddeed iyo labaatanaad man huwa cumaanu haddaba cumaan binu cafaan waa kuma huwa cumaanu bnu cafaana bni abilcaas waa cumaan binu cafaan ibnu abilcaas yajtamicu wuxuu kula kulmaa maca rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka la jirkiisa fii jaddihi athaalii awowgiisa saddexaad wa huwa cabdu manaafin halkaasay ku kulmaan rasuulka alayh slat slam abtirsiintiisa iyo abtirsiinta cumaan binu cafaan wulida radia canhu cumaan binu cafaan waxa uu dhashay bacda miilaadi rasuuli sala allahu aleyh wasalam dhalashadii rasuulka kadib binaxwi khamsi sanawaatin shan sano meelaha qiyaastii ayuu ka dhalasho dembeeyey rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo caamulfiil marka laga soo tiriyo shan sano markii laga soo wareegay lixna waa la sheegaye ayuu dhashay wa wuxuu ku barbaaray cala alakhlaaqi alkariima akhlaaqdii fiicnayd wasiirati alxasanati sooyaal wanaagsan wuxuu ahaa xayiyan mid xishood badan cafiifan oo dhowrsoon buu ahaa cuhmaan binu cafaan xataa fi ljaahiliya ama qabla alislaam wuxuu ku sifaysnaa akhlaaq wanaag iyo sooyaal wanaagsan macnaa taariikh fiican ayuu waxa weeye lahaa nin aada u xishood badan buu ahaa oo dhowrsoon rasuulkaana uga markhaati kacay alayhi salaatu wasalaam xishood badnaantiisa xadara jamiica alghazawaati xadara wuxuu goobjoog ka ahaa jamiica alghazawaati dhammaan duulaamadii iyo dagaalkii maca rasuuli sala allahu alay slam rasuulka barbarkiisuu ka dagaalamayay ilaa ghaswata badrin marka laga reebo ghaswatu badrin oo talow iyada maxaa ka reebay linshiqaalihi wuxuu uga hadhay mashquulka uu ku ahaa bitamriidi zawjatihi inuu baxnaaniyo xaaskiisii ruqayata binti rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam oo ahayd ruqiyo oo ah inantii rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka ghaswatu beder duruuftu umay saamixin cuhmaan inuu ka qayb galo laakiin dhammaan dagaaladii kale iyo duulaamadii kale rasuulku uu qaaday calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim qayb buu ka ahaa wa anfaqa wuxuu bixiyey waa cuhmaane maalahu lkaiira hantidiisii faraha badnayd buu ku bixiyey fii ghaswati tabuuka dagaalkii tabuuk lagu qaaday akara waxa uu bixiyey akara in ka badan mimaa jaaa bihi intii uu keenay hayruhu hayrkii dadkii kale intii ay keeneen in ka badan buu bixiyey maadaama dagaalkaasi xilli yara culays uu jira uu ku soo beegmay masaafaduna ay durugsanayd ciidamadaa de waxa weeye iyo saanadooda iyo sahaydoodaba waa la ururinay markaa cumaan wuxuu noqday qofkii ugu dhaqaalaha badnaa ee ciidankaa waxaga dhaqaalo ku bixiya iyo dagaalka wa wuxuu guursaday cumaan bibintay alrasuuli sala allahu calayh wasalam labadii hablood ee rasuulku uu dhalay waa ruqayata wa ummi kalhuumin labadaa hablood ruqiya iyo ummu kalhuum ayaa u kala dembeeyey walidaa sidaa awgeed baa sumiya waxaa lagu magacaabo oo lagu naanaysay dan kii labada nuur u saaxiibka ahaa darsigani wuxuu ku saabsan yahay cuhmaan binu cafaan taariikhdiisii oo kooban weliba dhalashadiisii iyo maraaxishiisii nololeed wax ka mid a cuhmaan binu cafaan ibnu abilcaas dee rasuulkay xigto ahaayeen oomay kala fogeyn awowga saddexaad baaba isugu imanaya oo ah cabdimanaaf cuhmaan waxaa loogu yeedhi jiray fi ljaahiliya abu abuu camrin abu camar baa la odhan jiray markii dabeetana ruqiyo uu guursaday ama ruqaya bintu rasuul calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay u dhashay inaan la odhan jiray cabdillaah waktanaa bihi isagaanu kunyo ka dhigtayoo abuu cabdillaahi baa la odhan jiray ama abuu cabdullah ayaa loogu yeedhi jiray taasi waa kunyadiisa laqabkiisa iyo naanaystiisa sidaa kitaabkuba inoo sheegay waxaa loogu yeedhi jiray dunnuurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa sababta magacaa loogu bixiyey maxay tahay laba qowlba way ku jiraan ha kale xoog badnaadaanbe qowl waa kaa kitaabku inoo sheegay waana ka xoogga badan oo ah dunnuurayn waxaa loogu bixiyey labadii habrood hablood ee rasuulku uu dhalay calayhi salaatu wasalaam waa ruqaya bintu rasuul iyo umu kalhuum ayuu dee guursaday oo markii ruqiya ay ka dhimatay umu kalhuum baa waxa weeye xigsiisan uu u guursaday xigsiisanka ma taqaana ya ninka markay xaaskiisu ka dhimato dee soomaaliduna way taqaanaaye in walaasheed hadday jirta dee in loo guuriyo wax kalena maahe oo maaha dee dariiq lile waa sunno maaha laakiin waa wax dhaqan ahaan fiicano waxaa laga yaaba inay carruuri jirto gabadhaasi ay ka dhimatay cidda ugu dhow ee xanaaneyn kartae baxnaanayn kartaa waa ayay ugu mudani de waa habaryartoodo hooyadood dee booskeedu u gelaysa sooma ha alkhaalatu bimansilati alum soo rasuulku ma odhan alayh isalaatu wasalaam habaryartu maxay ku jirtaa ya waayo booskii hooyada markaa sababta magacaa loogu bixiyey taa waa lagu sheegay waana qowlka xooga badan culimmada qaar baa waxay dhaha maya waxaa magacaa loogu bixiyey kaana yukthiru min tilaawati alqur'aani fi kulli laylatin fi salaatih salaatuleyshuu aada u tukan jiray qur'aan badanna wuu ku tukan jiray dabeetana dunnuurayn baa loo bixiyeyoo laba nuur oo baade waxa weeye labaduba waxa weeye dee sameeyey oo uu ku sifaysnaa oo alqur'aanu nuurun wa salaatu leyli ama qiyaamu leyla waa nuurun labadaa nuur baa dee waxa weye ku kulmay salaatuleyshiyo uu ku dadaalayey iyo qur'aan aan dheer uu ku tukan jiray laakiin dee sidaa u badan ama culimaduba u badan yihiin waa in la idhaha sababta laqabkaa iyo naaneysta loogu bixiyey waa labadaa hablood ee rasuulka caleyh isalaatu wasalaam lihiisahaa ee uu guursaday waaya waxaa kaloo inoo tilmaamay xilligii uu dhashay wuxu wuxuu dhashay rasuulka shan sanuu ka dhalasho dambeeyey marka caamulfiil dee laga soo tiriyo wuxuu caan ku ahaa akhlaaq wanaag iyo sooyaal fiican oo ummadda dhexeeda uu ku lahaa xataa qabla alislaam inuu ahaa nin xishood badan rasuulkaa uga markhaati kacay calayhi salaatu wasalaam oo laba riwaayaba way soo arooreen caaisha ay warinayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kami isagoo furaashkiisa ku jiifa ayaa abubakar baa albaabka soo garaaco wuu u ogolaaday inuu soo socdo isagoo sidiisii sidiisiiskao iska yaro jiifa oo aan dee si fiican u fadhiyin abubakar wuxuu rasuulku ka doonayuu kala hadlay uu iska noqday haddana cumar baa albaabka soo garaacay markaasuu dabeetana haddana loo ogolaaday cumarna sidiisa leegdantiisii markuu dhamaystay baahidiisi uu kala hadlay rasuulka waa iska noqday cumaan baa haddana mar dambe albaabkii soo garaacay markii rasuulku ogaaday inuu cumaan yahay ayuu caaisha ku yihi baryahan hagaaji halkan yaro habee uu fadhiistay si fiican buu usoo fadhiistay markii dabeetana uu baxay baa caaisho waxay tii labadii odayoo hore markay ku yimaadeen abubakar iyo cumar ismaad bedelinoo sidaadu baad ahayd laakiin cumaan markuu yimi hawl badinageliso tan maryihii la laabay ee soo fadhiisatay maxaa maxaa jira wuxuu rasuulka ku rasuulku ku yihi caaisha cumaan waa nin xishood badanoo anigoo sidii hore iska ah ii yimaado waxaa laga yaaba wuxuu ii sheegay inuu garan waayo u naxo deetana iska noqdo isagoon baahidiisiba igala hadlinba riwaayada kalena waxay tilmaamaysaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo kubkiisa iyo intaa bawdadu ay yaro bannaan tahay maradu ay ka dhacsantahay ayaa abubakar baa u yimi sidii bay iska ahayd maradu cumar baa soo galay sidii bay iska ahayd cumaan markii uu soo garaacay ayuu rasuulku maradii hagaajistay oo si fiican waxa weeye uu saaray oo uu qariyay intii muuqatay markii dabeetana waxa weeye ah, caaisha ay weydiisay ee ay tidhi markii cumaan uu soo galay waad siiro bedesho maradii baad hagaajisay maxaa dhacay waxa uu ku uhi alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika nin malaa'igtuba ka xishootay sidaanan uga xishoonay marka xishood badnaantiisiibaa waxay geyeysiisay cumaan in malaa'igtuna ka xishooto wljazaau min jinsi اlcamal waaya dhammaan duulaamadii iyo dagaaladii waa ka qayb galay ghaswatu tabuukna dhaqaalihii ugu badnaa buu ku bixiyey waaya wuxuu uhi huwa cuثmaan bnu cafaan ibni abi alcaas waa cuثmaan bnu cafaan ibn abi lcaas yجtamicu wuxuu kala kulmaa maca rasuuli salى اllahu alay waslam rasuulka la jirkiisa xagga abtirsiinta fii jadihi اlkhamisi fii jadihi اthalii awowgiisa saddexaad wa huwa awowgaa saddexaad ay ku kulmaana waa cabdu manaafin weeye wulida eh, radia allaahu waxa uu dhashay cuhmaan bacda miilaadi rasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii kadib binaxwi khamsi sanawaatin yacnii qiyaastii shan sano kadib ayuu dhashay wa shaba cala alakhlaaqi alkariima wuxuu ku koruu ku barbaaray oo uu ku weynaaday akhlaaqdii wanaagsanayd wasiirati alxasana iyo sooyaal wanaagsan xayiyan wuxuu ahaa mid xishood badan cafiifan oo dhowrsoon xadara jamiica alghazawaati wuxuu ka qayb galay dhammaan duulaamadii buu kala qayb galay maca rasuuli sala allahu aleyh wasalam ilaa ghaswata badrin mooyaane dagaalkii badr badrna waxaa ka reebay linshiqaalihi mashquulka uu ku ahaa bitamriidi zawjatihi inuu baxnaaniyo xaaskiisii ruqayata binti rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam oo dee markaa iyadu xanuunsanaysay wa anfaqa wuxuu bixiyey waa cuhmaane maalahu lkaiira maalkiisii faraha badnaa buu ku bixiyey fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk akara in ka badan buu bixiyey mima jaaa bihi hayruhu wixii dadka kale ay keeneen in ka badan ama wax ka badan ayuu bixiyey wa tasawaja wuxuu guursaday bintayi rasuuli sala allahu alayh wasalam labadii hablood rasuulku uu dhalay waa ruqayata wa walidaa sidaa awgeed baa sumiya waxaa loogu yeedhay dan nuurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa man huwa cumaanu asilada u fiidso cumaan waa kuma udkur waxaad sheegtaa maa tacrifuhu waxaad ka garanayso can akhlaaqihi radia allahu canhu yani akhlaaqdiisii wanaagsanayd ayu gaswatin duulaankeebaa lam yaxdurhaa aanuu ka gelin cumaan walimaada muxuuse uga geli waayey fima anfaqa amwaalahu xoolihiisa halkuu ku bixiyey ugu badnaa limaada yusamaa dannuurayn maxaa dunnuurayn loogu bixiyo loogu yeehay addarsu taasicu walcishruun darsiga sagaal iyo labaatanaad futuuxaatu cuhmaana waa furashooyinkii iyo dhulalkii uu furtay cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu akhadat waxay bilowday ama gudagashay bacdulbuldaani deegaanada qaarkood allatii deegaanadaasoo uftutixat la furtay fii cahdi cumara radia allaahu canhu xilligii cumar ayaa waxay bilaabeen ama e, deegaanada qaarkood ay bilaabeen tanqudu inay ka baxdo alcuhuuda heshiisyadii fajahaza waxa uu diyaariyey cumaanu cumaan radia allaahu canhu aljujuusha ciidamo liikhdaacihaa si loogu khasbo deegaanada ila aaca inay amar qaadashada ku soo noqdaan oo heshiisyadan ay ka baxeenna ay ka laabtaan waaya jamaca shaama deegaanadii shaam la isku odhan jiray ayaa waxa uu gacanta u geliyey limucaawiyata bna abi sufyaana dhammaan shaam taladeedii isaga ayuu u dhiibay faqaama waxaa dabeeta uu ku kacay ama u dhaqaaqay mucaawiye bilghasawaati duulaamadii kala duwanaa baran wa baxran bad iyo barri iyo badba duulaamo kala duwan oo baaxad leh ayuu mucaawiya qaaday xataa wasala ilaayo uu gaadhay tafliisa meesha loo yaqaano tafliis oo ku taalay deegaanadii iyo dhulkii la odhan jiray armeniya halkaasuu gaadhay siduu duulaanka u sii waday waa mucaawiye iftataxa cabdullaahi bnu abi sarxin cabdulaahi binu sacad binu abi sarxin baa isna wuxuu furtay ifriqiyata waddanka loo yaqaano tunis maanta lagu magacaabo kullahaa dhammaanteed maaha afrikada oo dhan waa waxa weeye eh, tunis wey facazala cuhmaanu radia allaahu canhum cuhmaan wuxuu xilkii ka qaaday camra bna alcaasi camr bnu caas waali misra waa hogaamiyihii iyo baro saabkii markaa ugu magacownaa masar oo camar binu caas ayuu xilkii ka qaaday cumaan wa cayana waxaan u magacaabay cabdallaahi bna abi sarxin cabdillaahi bnu abi sarx oo ay xaggu hooye ka walaal ahayn cumaan badalahu bedelkiisa macnaha camar buu ku bedelay atamat waxay dhammaystirtay juyuushuhu ciidamadiisu waxay dhammaystireen waa cumaane fatxa farisa faris intii hadhsanayd furashadeeda sanata alwaaxid waalaauuna min alhijra waa sanadii koob iyo soddonaad ee hijrada hijriya ee hijrada wa qaamat fiiha waxaana ka dhalatay halkaa dhammaan dhulkii faris xukuumatun islaamiyatun dowlad islaamiya xaasimatun oo adag jahaza wuxuu diyaariyey waxyaabihii dee dhacay baa tirinaya intii cusmaan khilaafada hayey jahaza waxa uu diyaariyey meliku ruum boqorkii reer ruum oo aan weli quusanin usquulan ciidan badda ah iyo ciidamo badda waxa weeye ku goosho ciidankii badda ah oo cadiiman weyn aad u fara badan oo baaxad leh fiihi ciidankaa waxaa ka mid ahaa ama ku jiray oo gaadiidkiisu ahaa situ miatin situ miati markabin lix boqol oo doonyood fa ilayhi ciidankaa xaggiisa waxaa u dhaqaaqay oo ka hortegay cabdullaahi bnu sacd eh, sacd bni abi sarxin biustuulihi isna ciidamadiisii badda ayuu kala hortegay wa kharaja mucaawiyatu mucaawiyana wuxuu ka soo baxay min ashaami xaggaa iyo shaam biustuulihi isagoo isna wata ciidamadiisii badda walama intashaba alqitaalu markii dagaalkii uu bilaabmay inhazamat waxaa jabtay maraakib ruum ciidamadii doonyaha ku dagaalamayee reer rum way shabeen wastawla almuslimuuna muslimiintuna waxay qabsadeenay la wareegeen calaa maraakibihim dhammaan ciidamadaasi doonyihii ay wateen ama intoodii badnayd waa lagala hadhay wa asbaxat waxay noqotay dowlatu cumaana dowladdii cumaan binu cafaan waxaabay noqotay dowlatan baxriyatan dowlad leh ciidamadii badda oo dee hore may lahayn muslimiintu ciidan badeed waxaanay taa ku heleen bimaa hanimahu lmuslimuuna waxa muslimiintu ay ka heleen ay ka furteen ay heleenay furteen oo ah maxay min maraakib ruum doonyihii iyo gaadiidkii dagaalkee badda ee ay ka furteen nimankii reer ruum cumaan binu cafaan radia allahu canhu ardaa xilligiisii dee futuuxaadkii iyo furashadu waa sii socdeen markii haddaba cumar binu khaaab uu geeriyooday radia allahu khilaafadiina ay u wareegtay cumaan binu cafaan dadyaw badan iyo deegaano badan oo ka mid ahaa kuwii aan islaamin laakiin dee heshiiska waxa weeye muslimiinta la galay ee ogolaa ee maamul ahaanna muslimiinta oo simanayay baa qaarkood waxay is yidhaahdeen mar haddii cumar meesha ka baxay xoogaa malaha jileec baa imanaye kaba baxa ballami iyo heshiisyadii magaalooyin kala duwan ayaa ka baxay sida iskandariye iyo oo ogeyn dee waxa weeye in laga qabsaday nimankii waxa weeye haystay meesha loo yaqaano array oo iyana waxa weeye shaam ku taallay dee dhulal fara badan ayaa qolo waliba ay heshiiskii ka baxeen oo ay damceen sidoodii hore inay ku noqdaan arrintaasi markii ay dhacday waxa uu diyaariyey cuhmaan ciidan baaxad leh oo dhammaan deegaamada iyo dhulalka heshiisyadii ay muslimiinta la galeen ka baxay sidii loo muquunin lahaa ay ugu soo noqon lahaayeen dee waxa weye heshiiskii ay la saxeixdeen muslimiinta waxaana markaa ciidankaasi ragga hogaaminaya ka mid ahaa ee marka horeba shaam ku sugnaa mucaawiyat bnu abi sufyaan oo dee mucaawiye cuhmaan muu magacaabin mucaawiya nin dagaalyahana buu ahaa aad ugu fiican xagga dagaalka isaga iyo walaalkii yaziid ibn abi sufyaan labadubana shaam bay ku sugnaayeen laakiin waxaa ka teetal sarreeyo dee xil hayay markaa yaziid ibnu abi sufyaan dimashik iyo hareeraheeda ayuu badho saabka ahaa intii cumar khilaafada hayay markii uu dhacay daacuunkii la magac amwaas ee aadka u gaagaabiyey dad badan shaamna ka dhacay ee saxaabo badanna ku le'deen ayaa dadkii daacuunkaa ku dhintay waxaa ka mid ahaa yaziid ibnu abi sufyaan oo dee mucaawiye ay walaal ahayn cumar binu khadaab wuxuu markaa sameeyey maadaama mucaawiyana aanu ka fogeyn nin taladaa qaban karana uu ahaa cumar wuxuu u tegey inuu u yeedhana waa la sheegaaye abu sufyaan oo madiine jooga dabeetana wuxuu uga tacsiyeyey inankiisa yaziid bin abu sufyaan ee ku dhintay daacuunka abu sufyaan wuxuu weydiiyey ninkaasi xil buu kuu hayeeye oo muslimiinta u hayeeye halkiisi yaad u magacowday wuxuuhi walaalkii mucaawiyaan dee ku bedelay waanuu ku haboon yahayo waa laba inan oo labaduba u qalma inay ummaddaa hogaamiyaan xil la qabtaan marka halkii yaziid ka baxay mucaawiyin baan ku bedelo walaalkii ah sidaasaa horta mucaawiye uu ku soo galay xilalkii muslimiinta ee waaweynaa qabashadooda isagoo markaa dimashik iyo dee intii ku xeeranaydba mas-uulka ah ayaa markaa cumar geeriyooday cumaanna talada uu qabtay cumaan markaa wuxuu sameeyey uun in dee shaam oo dhan uu mucaawiye hoosgeeyey marka ile qayb ka miduu markaa mas-uulka aha mucaawiye shaam oo dhan markaa inuu isagu mas-uul ka noqdo waaliga shaam uu noqdo xilkaasaa waxa weeye uu u magacaabay sidoo kale marka abmuaawiya mucaawiyatu bn abi sufyaan maadaama dagaalkana khibrad badan uu lahaa wuxuu bilaabay markiiba magaalooyinkii heshiiskii muslimiinta ay la galeen ka baxayna inuu khasab ku soo celiyo kuwooda ogolaan waayo heshiis labaad ama inay sidoodii kusoo noqdaan iyo in dhulal kaleba uu ku duulo oo kaba ba deegaanadii hore oo waxaa la yidhaahdaa mucaawiya binu abi sufyaan waxa uu watay awalu jeyshin ghazaa fi lbaxri ciidankii islaamku lahaa ee ugu horreeyey ee bad ka tallaabay ee duula ninkii hogaaminaya wey waxyaabaha isaga u gaarkaabay ka mid tahy waxa kaloo cuhmaan uu sameeyey camar binu caas oo ahaa waaligii iyo badho saabkii masar u qaabilsanaa ayuu xilkii ka qaaday maadaamuu dee muddo dheer soo shaqaynayay xilka qaadistuna kama dhigna dee in la isku dhacsanya ama inuu khalday e sideedaba dee marba waxa weeye ciddii dan loo arka dee cidda madaxdii dee waa magacaabi karta waxaanuu ku bedelay cabdillaahi ibnu abi sarxib oo cuhmaan ay xagga hooye ka walaala ahaayeen meelaha laga qaniinina waa ka mid ee marka dambe fitanta kicin doonta ilaa marka dambe cuhmaan uu ku shahiido lagu lagu dilo si dulmiya oo cabdillaahi binu sarxin laba arrimoodba way ku eedeynayeen cuhmaan dadka qaarkood markuu magacaabay kow mar waxay yidhaahdeen waa sida soomaalida laga raacee walaalkii buu geeyey intuu ka bedelay camar binu caas ayuu walaalkii ku bedelay waana waxyaabaha dee maaha soomaalida oo keliya meel walba intani way iska soo taagantay walaalkii buu geeyey adeerkii iyo wadaagii iyo caynka waayo dadkeennu ma qiimeeyaan ayaa wax qabanaya laakiin dadka intooda badani qof kan meesha jooga iyo ka keenay waxay isu yihiin bay markaaba bilaabayn inay falanqeeyaan maxay isu yihiin xaggay iska soo galaan wax ma qaban karaa iyo ma ku habboon yahay iyo xagga kama hadlaan marka meel walba dad noocaasi way iska jiraane waxay yidhaahdeen walaalkii buu geeyey waxay kaloo yidhaahdeen mucaawiya ila waa reer banu isku yihiin iyo cumaane halkaana waa kaa halkaa isaga geeyey shaamna waa kaa walaalkii u magacaabay ninkan wax kalou wadaaba islaamkuna wuxuu yaqaanaa sida ay tahayba dee maskaxiyan xataa iyo dee waxaan leeyahay eh, curfan waa yani sida si walba cid wax qabanayso in la hela ninka talada haya hadduu walaalkii iyo inankiisa iyo adeerkii kusoo urri lakin dad wax qabanaya ay yihiin maxaa lagu diidid cid waxqabatun baa loo bahanya cid waxqabatan baa muhim in la xero waxaa kaloo cabdillahi binu sarx ibnu abi sarx uu ahaa markii hore uu soo islaamay uma irtada can lislaami uma aslama maratan ukhra wuu islaamay wuu ridoobay maka u baxsaday haddana wuu soo islaamay mar labaadoo maka markii la furtay buu soo islaamay fa xasuna islaama islaamnimadiisina waa wanaagsanaatay markaa hore ee uu dib u gaaloobi doono kaana min kutaabi lwaxyi wuxuu ka ahaa ragga waxyiga qora laakiin dee waa kaa ridoobe haddana sooisa marka waxay lahaayeen dad badan oo ka mudan baa jiray ma xaguu kan intuu mar islaamay haddana gaaloobay haddana soo islaamay uu uga dhigtay taasna eed ma noqon karta de alislaamu yajibu maa qablah soo ma waxbaad ahaan jirtay berigii horaad bilaa salaad ahaan jirtay tuug baad ahaan jirtay waad ahaan jirtay ma shaqaysa hadda muxuu yahay baa muhim hadda qofku muxuu yihi marka labadaa eedeymood bay u raadiyeene wax ka dayeen oo oy xoqayeen cabdillaahi ibnu abi sarxin laftiisu nin aad u dagaalyahana khibrad leh ayuu ahaa iskandariye iyo dhulalkii qaarkood oo iyaguna amar diiddo sameeyey uu muquuniyo waa soo celiyey weliba duulaankii buu ballaadhiyey ilaa afrikada galbeed gaar ahaan tunis tunis iyo dhulalka uu la wareegay ilaa kaabiga uu u fuulay andalus oo ku dhawaaday de andalus leiyo afrikada galbeed waxba isuma jiraan andalus waa sbain sooma sbain iyo galbeedka africa morocco iyo de sbain waxba isuma jiraan wax yar baa udhexeeya yani bad aada u kooban baa udhexaysa marka ilaa halkaasu waxa weeye ayuu gaadhay waxaa kaloo xusid mudan qoladii reer ruom boqorkoodii baa dib isu soo abaabulay markaa isna ciidamo badan soo abaabulay oo inuu baddaba ka soo gudbo ka soo tallaabo ilaa badda waa ti dhaafiye iskandariye wax waa ti laga qabsaday oo dee xeebta saarane waxa weeye dagaal buu soo qaaday marka ciidan aan weligii isagoo kale muslimiintu aanay arag baaxadiisa abidkood intay jireen buu soo diyaariyey oo weliba ciidan badeed ah muslimiintu waxay la dagaalami jireen ciidamada dhulka iyo berriga dee laakiin ciidan badda ku dagaalamayo oo doonyihii dagaalka wato oo xilligoodii de ila xilli waliba qalba lagu dagaalamuu leya hau qaadan kuwa imika dheereeyay oo xasiwadin de macnuhu maaha laakiin xilli waliba dee wuxuu leeyahay aalad u gaara ah. marka ciidamo lix boqol oo doonyood ama markab wata oo la soo diyaariyey ayaa ninkani uu wataa weerarkaas soo qaaday labadii ciidan ee muslimiintu ay lahaayeenee halkaa ku dhowaa shaam iyo dee masar oo ay kala hoggaaminayaan cabdilaahi ibnu abi salxin oo masar joogay iyo mucaawiya binu abi sufyaan oo isna shaam dee ka ahaaba waaligii iyo mas-uulkii guud ayaa isugu tegay marka nimankii reer ruumna waxay ku dhacday shab aanay weligood isagoo kala arag dooyihii dagaalka iyo waxay wateen badankoodii waa lagala wareeyey waxaa la sheegaa siddeetan kun in laga dilay wixii hore soddon kun baa laga dilay iyo sheeko gaaban bay noqotayba waxaa ka dhintay siddeetan kun nimankii reer rom waa mid aanay weligood arkin isagoo kale jab aanay arag baa ku dhacay gaadiidkii ay wateenna badankiisi waaba lagala hadhayba taasi marka waxay keentay oo hubka iyo saanaddaa iyo gaadiidkaa dagaal ee lagala hadhay wuxuu keenay inay muslimiintu yeeshaanba ciidamada badda halkii markii hore ciidamo dhul uun lahaayeen ciidamadii badduna halkaasay ka soo kordheen oo dee nimankan gaadiidkii lagala hadhay baa waxa weeye la isticmaalay ciidan badeedna waa la sameeyo taasi waxay fudaydisay duulaankii inuu sii kordho oo badda la yskala tallaabo oo mucaawiya uu qabsaday meesha loo yaqaano maanta qubrus qubrus tan turkiga ku dhow ee kala qaybsanee midna ay yurubta raacsantay midna turkiga raacsantay gebigeedaba waxaa la wareegay mucaawiye ciidankiisi badda intay ka tallaabeen oo dee iyadiiyo iskandariya bad baa udhaxaysa marka baddaasaa ciidankii muslimiintu ka gudbeen way la wareegeen waxay ahayd jasiirad aada u qaniya oo nolosheeda iyo dee saytee aada yaabto waayo waa meelihii boqortooyadii reer rum ay dee dhaqaalaha ugu badan iyo si walba wax u gelisay ee laga qabsaday marka markii la qabsaday lala wareegay addoommay wada noqdeen abu abudarda inuu ahaa baan filaya mise abudarri waa kii ka ilmaynayo ooyey maalintii la qaybsanayey dumarkoodii iyo carruurtooda markii lagu hi maxaad la ilmaynaysaan ad la ooyeysaan maalin farxadeed gaaladiiba baynu ka adkaano inu qaybsanayna wuxu uhi waxaan aada ula yaabay ummadi amarka rabbigeed markay ka hor timaado rabbi siduu u galo iyo sida uu ka dhigo awoodiis e, ma aha inaan ka xumahay iyaga iyo dhibta ku dhacday waxaan la yani ka dareen igeliyey buu leeyahy ilaahay amarkiisa oo la khilaafaa khatartay leed waayo nimankani dee gaalay ahaayeen niman badhaadhsan bay iska ahayn adduunyada marka loo eego laakiin in yar baa warkiiba isku bedelo ra'san calaa caqib addoommay isu wada bedeleen dhaqaalahoodina haniimu u noqday muslimiinta markaa mucaawiya dee qubrus isagaa la wareegay oo qabsaday dhulal kaloo fara badanna waa uu qabsaday markaynu soo koobno cumaan binu cafaan radia allaahu canhu ciidamadii shaam iyo eriyadeeda joogay ilaa ciraaq wuxuu u qaybiyay saddex qaybood marka leega habka loo maamulayo oo sidii cumar uu ku ogaa waxbuu ka yaro bedelay xarumo kala duwan buu u sameeyeyoo waxaa la yidhaahdaa jabhadihii iyo meelihii yani jabahaadkii ay waxaan le kaga furnaayeen dagaaladu muslimiinta saddex buu u qaybiyey marka laga hadlayo ciidanka iyo xarumahooda mid waxaa loo bixiyo uu ku magacaabay waxaa loo yaqaano aljabhatu alshamaaliya midna wuxuu u bixiyey aljabhatu sharqiya midna wuxuu u bixiyey ama lagu magacaabay aljabhatu algarbiya aljabhatu ashamaaliya waxaa xarun looga dhigay dimashaq in halkaa ciidamada eriyada inta joogto dimashaq laga maamulo aljabhatu asharqiyana labaa loo qeybiye kuufa iyo basra labadaa xarumood baa ciidanka laga maamulay aljabhatu algarbiyana markaskeeda waxaa laga dhigaya xarunteeda alfustaad fustaad waa magaalo hadda masar ka tirsan wey ayaa laga maamuli jiray marka saddexdaa qaybood buu uqaybi afartaa qaybood saddexdaa jihuu ka dhigay oo marka si loo egana afar ba noqonaysa dee ilaa iyo basre laba meelood bay kala ahayn dhinac baha isku xigaan dhulalkii haddaba la qabsaday intii cumaan binu cafaan uu khilaafada hayey aad bay u badnaayeen meelihii iyagu ballamaha iyo heshiisyada ka baxay ee la celiyey sida iskandariya meelih la midkaa garanay dhulalka la furtay waxaa ka mid ah ee waxa weeye muslimiintu ay furteen waddanka maanta loo yaqaano armenia iyo qubrus afrikada marka la eego tunis waddanka loo yaqaano karman meesha loo yaqaano khuraasaan dhulalkii ka dhinaa waa la qabsaday qawqaz waa dhulkan ruushka iyo yurub iyo eryada meelaha isaga yimaadaan wey oo badda madow iyo badda cadina iska soo galaan halkaa xataa waa la gaadhay sajistan waddanka loo yaqaano maanta way qabsadeen azerbaijan way qabsadeen armeniya hore u tilmaanay way qabsadeen macnaha dhulalkii waxaa la isla galay yurub si loo sii waday nimankii loo sii baacsanayay reer rum ya oo dee waxa weeye maanta dhulalkan yurub tabari waddamo badan oo muslimiin soo ma jiraan albaniya iyo kolley dee ee kosovo mise kosofa ha dhulalkaasi waa dhulal dee waxa weeye muslimiini deganyihin walow dhaqanka haba laga bedelo dee gaaladu ha isku daya wax badan saameeyaan alimaam albani halka soo jeedidii ile reer yurub buu ahaa marka ilaa halkaasa la isla gaadhay markii dambena dee waa taa wax inagu dhigan nimankii gaalada wax kalena maaha inagun baa dee issohobnay muslimiintu halka ay maanta taagan yihiin iyo halka ay maalintaa joogeen maxaa kala duway diintu waa diintii un islaamnimadu waa islaamnimadii un rabbigii muslimiinta u gargaarayay xilligaa maantana waa isagii un xayun laa yamuut lakiin maxaa isbedelay waxay isbedelay dhaqanka iyo sida ay muslimiintu yihiin muslimkii maalintaa joogay iyo ka maanta jooga ayaan isku mid ahayn taasun baa markaa keentay awood darrada wax kala ma inaad garato halka lagaaga soo dhacayna waa muhim maxaa lo odhan jeed doqoni qufacde meel looga yimina garan qof qufacayo uno meel looga soo dhacay halka laga hayaba baan gerinin ka muslimiintu in badan oo ka midi iyagoo og halka la marayo iyo dhibta ba waxkuntl maaa halkee laynaga haystaa tolow dee halkee lagaa haystaa qul huwa min cindi anfusikum hal mukhaalafoo dhacday fi ghaswati uxud ba jab badani muslimiinta soo gaadhay soo ma iyo culays badani dabcan imise mukhaalafaynu ku dhacnay haddana dadka qaar ba waxu meel la inooga yima garan iyo talow maxaynu samaynaa iyo maxaa la samayn ishagaaji un hoostaadaba buuxliy waayo marka inagu ishagaajinno ayaa aynu samayno waxa weeye attakhliya bay imanaysaa attaxliya soo ma guriga goorma la qurxiya keebaa horeeya takhliyada in wixii xun iyo wixii laga hagaajiyo laga saaro nadaafadarradii wixii ku jabay iyo iyo in lagu bilaabo in la qurxiyo waxaa horeysa attakhliya in la sifeeyo uma taxliya markaasaa wax la qurxiyaa sooma iminka guriga haddii la dhiso sibirkii iyo jaajuurkii iyo hadii la idhaha sariirtii hala dhigo oo fadhigii hala dhigo sacba may waxaa ka horraysa taxashiga in laga xaadha dee sooma dee markaynu ishagaajinaabay waxaan oo dhan imanaya laakiin haddaynaanba sideenii iskani waxba uma imanayaan taa ogo gurmadka iyo gargaarkuna alaa ina nasr allahi laakiin waa goorma waa markaa asbaabtiisana inaga helo waayo asbaabtii gurmadka aynu ku heli lahayn wax badan ma maqantay wax badani waa ay maqantay meel waloo muslim lagu dhibayo ama lagu waxa weeye dhibaataynayo waa un khalad xaggeenna ka yimi gaabis xaggeenna ka yimi ayuu ku yimi marka cid kaleba inaynu eersanno ma aha waa inagu is eersannaa ile mukhaalafaadkeennaa badane mukhaalafaadkeenna muslimkii baan midaysnay soo ma oo intaasoo u kala fadhiya maxay qaarkood reeray u kala fadhiyaan qaarkood axsaab diiniy u kala fadhiyaan qaarkood axsaab siyaasi u kala fadhiyaan qaarkood wadamo danbay u kala fadhiyaan ummadda gebigeedaba maxay noqotay tafaraaruq waa meelo kala duwan ka haysta inta isku meel degani waa kala ururay iyo kala reero intii muslimiinta isku ahayd baa qaarkood axsaab diiniya kuwa siyaasiyaba u kala baxeen ilaa midna lama ogole sida ka siyaasiga aada uga digayso in ummadda laga dhex sameeyo ururo siyaasiya ah, baa ka diinigaana looga digayaa diin ummadda urur laga dhex sameeyo diiniya waayo diintu maanay mid qurhuun ahayn de ha marka waxaan kala duwane mid waliba wax sheeganayo diintu ile waa mid keliye dee iyagay wax ka khaldayin waxaan faraha badan waayo diintu waa mid keliya kala diimama hadde iyo kala caqiidooyin yani waxay diinteennu ma qaybsanto waa mid qura ina diina cinda allahi alislaam wax kale diinteennu ma taqaano lakiin dee firaqan iyo muctaqadaadkan kala duwan iyo waa akhtaa oo ummadda lagu kala qaybiyey inta ay sidaa tahayna weli waxa weeye gaabiskaasi waa jiraya dacfigaasina waa jiraya waxaan lagaga bixi karaa laba shayo in diintana loo soo noqdo de ilahayna la baryo tabaaraka wa tacaala waa intaas oo muslimkii meel waluu joogo dee loo duceeyo ila dhib badanba maanta haysatee oo qaarna maskaxdaa laga dhibaya qaarna ficlan baa loo dhimayba qaar maskaxda laga haystaayo si dadban baa loo maamulaayo loogu adeegtaa waa siday u badan yihiin oo dee madax iyo shacabba dhaqankii gaalada wax badan uu ina saameeyey waanu ina soo galay waanaynu qabatinayba qaarna si ficlana oo dhababaa loo dhibaataynaya oo dhulkoodii lagu dhibaataynaya oo la duqaynaya oo la laynaya oo la gumaadaya marka muslimku meeluu joogaba de wuu dhiban midna maskaxiyan buu u dhiban midna waxa weeye dee dhiiggiisi iyo dheecaankiisii baa dhulka gelaya oo la laynaya oo yaani waxa weeye dhib baa lagu haya intaba waynu u ducaynayna ilahay subxana wa taala inu ka dulqaado kooda dhiman iyo kooda nooloo la erinayaba waxa waynu u ducayn waa muslim dee aag iska ilaali marka qaar waxaynu maqallaa filistiin oo kale waxyaabahan ka dhacaya iyo eh, ninkii maalinta lagu dhintay magaciisa muxuu ahaa yaxya sinwaar oo waxaynu aragnay qaar maandho i baan daawanay nin leey ilaahay baa umadda uga raaxeeyey waa nin wadaada ka war wuxuu ninka ahaa ilaahay baa umadda uga raaxeeyey hadalkiisu muxuu soo kordhinaya laa diinan walaa dunyan waxba mu soo kordhinte haddaabaad xataa aaminsantahay khaladaad inay jireen maxaad kaga wiirsanaysa waa muslim dhintee bal marka laga yimaado marka laga yimaado in aada wax kaga ra'yi duwaneed ama aad ku kala aragti duwanaydeen marka laga yimaado habku wax u wada inaad diidanayd kaba soo qaad qofku qofku ku inkiri karaa intaa marka laga yimaado muslim dhintay miyuu ka duwan ya kama duwan idan yaanay dadku qoraallada qaarkoodda waan arkaa iyadoo dhalinyarada xataa dhalinyarada salifiinta qaarkood iyagoo qoraya waxbay kanuu ahaa oo xumaantiisii sheegay war waa qof dhintay maxaad ka daba ka daba wuxuu ahaa ilahay buu la hortegay hadalkaagu wiirsi buu u ekaanaya soo ma ogin xataa haddadan afka ka odhan muxuu ekaanaya inaad ku wiirsanayso ha isaga iyo allihii wixii de ilahay buu la hortegaya acmaashiisa wixii qalbigiisa u ku haysta inagu laakiin naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawallaa lana saraair daahirku maynu xukumi karnaa inagu laakiin waxaa qarsoon waxa weeye ma xukumi karno qaar baa waxay soo qoraan maxay buu tegayay eeraan buu tegey kanuu tegey kanuu tegey eraanoo la tago caqiidada laga baxa horta diinta lagaga baxa waa cajiib hadduu miisaanka iyo halbeegu kaalmo eg waxaa kala duwan shiicibuu ahaa caqiidadooduu aaminsanaa taasi waa baab gaar ah dad caddayn u hayso laakiin meelheblaayuu tegey oo soto madaxda muslimiintu wadamada gaalaha tagaan ay booqdaan may gaaloobeen markaa iyaguna waxaa hadduu miisaanku kaa qallooca ka waran labada kafood mid hadday qalloocsantahy waa mushkilad miisaanka sharcigaa wax la saaraaye ka adigu aad hadday u tegayaan iyo haddaanay tegaynba waa arrin siyaasadeed soo maogi waddamaduna dee waxa weeye mid gaala iyo mid siyaasad way iska jirtaa ama xidhiir ha yeeshaan ama yaana ama ha kala tagaan ama isu yimaadaan wax diin ku salaysan inta badan ma jiraan xidhiir diiniyi wuu yaryi marka cidday doonaanba ha soo kaashadaane waxaanu ka hadlaynayna waxa weeye diiniyan qofkan markaad leedahay waxa weeye wuu khaldan yahy sharcan caddayn keendee soo inagii odhan jirnay in kunta muddaciyan fadaliil in kunta naaqilan fasixa haddaad wax sheeganaysa cad daliilkii keen haddaad wax soo raraysana wax saxan soo rar laakiin inaynu iska nidhaahno un war sax maaha dhalinyaro taa waan idinkala hadlay waan idinka digaya anugu ninkaa iyo ragga la midka ee dhibaatadu haysato ma inaynu u ducayno mise inaynu qoraallo aynu khaladaadkoodiiba haddaa sidii wadwadnaba rag dhintay taasi waxay ka dhigan tahay afkabayaad ka odhana wiirsiba u ekaanaysaa sheekh caamaduna waxaa kaa dhegaysan maysa bal aduu halkaa istaa ugu khaldanaadheh maxaad luuqa uga soo qoraysa caadi u dheh dadka hortooda u sheeg fitanta ka dhalaysaa ka badantay soo ma marka muslim isagoo gaal iska dhicinaya dhintay markaynu soo ururna de waa inta marka intaa in ka badan in lagu sii tiigaalaana weji kalounba u ekaanaysa marka waxaan aad yani sidaa u leeyahy keliimo fara badanoo meelaha la wareejiyaa jiro qaar wadaado ama meelaha soo galo o caynkan u ahaa sidan u ahaa oo laga yaabo inay dee ka hadlayaan waxyaabaha marka waliba ragga qaar oo dhalinyaradiina deetan ay faafiyaan meelaha kusii sheergareeyaan iyaguna maya qofkaasna wuu hadlay adu ma soo raranaysaa dee adugu maxaad ka aaminsantii haddaad waxuun soo rarta ka warran hebel baa yidhi gudbi haddana kaan idhi sii gudbi wax walba ma waddamadu keenaysa marka sheertu yaanay kaa khaldamin dee sheekh <laughs> sheertu yaanay kaa khaldamin waxba lama sheergaray waxaa jirta had jeer markaad wax sheergaranaysa xataa videogabo dhammayso haddaad clib soo sheergaranayso inta hore ka inta hore maasha allah oo fiican dhi markaba soo dirta haddana maya dhama haddaad rabta xataa ummadda inay <laughs> wax faa'iida u tahay bala wada dhegaysa adigu horta dhammayso kadibna soo gudbi dee kadibna soo gudbi laakiin inay noqoto uun in la idhaha si fiican buu hadlo ninkaasuu sheeg ka hadlayay isaguba warunbuu haya inuu tegindii ma intuu tegu soo wareystay mise wuxuu hayaa wax cad oo rasmiya ila haddii caddayn la keeno waxun baa la dhegaysan karaa mala awaalku sax maaha qof muslim ah in lagu dacniyo mala awaal may sax maaha ciddii doontaa hadday xataa soo rarto xataa hadduu agtaada sheekh weyn ka yihi iska hubi daadar ma iska soo qaadanaysaa diin markay tahay laabudda min atahabut qof muslima wax ka sheegiddeedu ma sahlana sheekh in wax laga sheega cirdigiisa ama diintiisa waxay u baahan tahay cadday waa itus oo itaabsii baa la ydhahdaa taasubaad waxa wey ku qaadan karta laakiin waa la lahaa iyo sidanaa la yidhi iyo miyaanu ilahay qur-aan ku odhan jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa ayna tabayun watahabut halkiinu aayaddaa ka joogna ila iska qaadown maaha marka waxaan hadalka ugu adkaynaya u yaro faahfaahiyey Eh, raggaa iyo ragga la midka ah ee eh, dhulkoodii difaacanaya ee eh, culayska badani haysto laba midun bay nooga baahan yihin inaynu u ducayno kow waa qodobka koobaad waa muslimiin waynu u ducaynayno qodobka labaad dee wixii khalad isagu waa halkiisa bani aadamku wada khaldamayaan sooma laakiin inaan waxa weeye waxba la sii wadwadin oo waxa weeye ila adigu maad arag yaxya sirwar maxaa ka taqaana ya haddaan maanta ku weydiiyo halkuu ku dhashay muxuu bartay da-diisu misay ahayd intaad aljasiire ka daawatay ma wax kale sheegi mayse soo oo naqli ah la soo raray dee wax kale ma sheegi karti marka waa inaan mar walba ayna inaga noqon waa la lahaaye adna dheh waa inaga noqon oo cidda wax sheegaysa iyo cidd waaad maalin waaan wadaado wuxuu ka hadlayaa alimaamu nawowi ibnu xajar buu aad u tacninayaa si aan inaba caadi ahayn ragga qaar baa meel guruuba kusoo sheergeliyey ma sha allah xagga bay ka eegeen agga dambe ma eeginba haddaad sii dhegaysato adaa ninkan wuxuu ku hadlaya wax wadaad qof wadaad sheegta hataa waxaynu ku hadlay waayo cirdigoodu wax ka sheegayaa diintoodu wax ka sheegayaa war haddama fahamta culimaduna maxay aamin idhaahdeen culimadeennu sax culimo waaweyn muslimiina way ahayd wixii akhtaa ah, waa halkeeda ma oo dee lagu raaci maayo dee lakin taa macnaheedu maaha makaanadoodi iyo darajadooda in hoos loo dhigayo marka markii aan ninkii sii culimada waaweyn ee waabay ka digeenba culimadu ninkaa markaan sii tix wax badan yaro baadhay warkiisa ninka sidaa u hadlay marka haddaynu doonayno in dee waxa weeye qof khata'iisa la baraarujiyo waxna waxa weeye akhtaadaa waaweyn ama caqadi leh diini ah sax waa la sheegaya khataa ah, sidiisa waa loo caddeeyaa dee adoon qofsa sheeg sheegina dee hebel waayo maqsuudku ma aha hebel iyo magacaabistiisa ila radintu inay kaa xumaato aha maqsuudku waxa weeye tabyiin lkhata cidduu doona baa ka soo fulo waa khaladka khaladnimadiisa inaad caddayso wey marka hadalkaa waynu ku yaro dheeraan waynu ku tiigaanle qadiyadda waxaan uun usoo qaadanaya laba qoloba si khaldan bay uga hadleen kuwa iyagu khaladkiisii ninkaa sii waduday ragga kale ee dee dagaalkaa iyo dhibtaas lagu hayo iyo qolyaha qaarkood oo baraha bulshada aan ku arkay iyagoo le salafiintu waxay ku wiirsadaan qolyaha sida yaxya sinwaar iyo ragga la midka ee la dilay bay ku wiirsadaan iska soo qoraya baraha bulshada kaasina uu khaldanya soo annagaa le iminkaba ka hadlay maanu ku wiirsan ya bal beenta adigu magaca dhan baa layska soo qaadanaya ley ciddaasi waxaasay samaysa iyo gaalay soo raacaan iyo kanay sameeyaan waxaana waxaa ku meeraysta qof si kale isagu isaga cuqdadaysan oo caqiidadan saxda ay ah dadkan wax baranaya iyo higilka aad arkaysa sunnada u gargaaraya isagu si u diidan oo cuqdadaysan waana sheekada nimanka la yidhaahdo ashaacirada iyo wixii la mid ah, ihi marka horeba ay faafiyaan taasunbuu soo qaatay bay ka dhigantah waayo iyagaa waxay aaminsan yihiin inay kutub beenabay qoreen oy leeyiin waxaa qoray nin sirdoonoo ingiriisaa qoray oo le waxa weye maxamed bin cabdiwahaab anagu noo shaqeyn jiray oo caynkan uu ahaa nin sirdoon kula shaqeyn sidan u ahaa sidan u ahaa soomaali baaba lagu turjumay iminkan kuwaasunbud soo akristay marka nin ashaacire inoo soo akristay ayaa mar dhow baraha bulshada inoogu qoraya salafiinta kan oo kan oo sidan oo sidan oo muslimiinta dhibtooda ku wiirsanaysa waa dulmi iyo iftiraa iyo been abuurad ilaahayna waa kala xisaabtami doonaa ummaduna dee kaba dhegaysan mayso ummad dhan inaad wax un ka sheegto maya haddaad sidaada isaga qiiraysantahy haddee waxaanay kaa tahay diin jacayl dee oradoo tag orad dee halka lagu shahiidiyo tag dee maxaa baraha bulshada ugu beeraysanaysa dadkana aad wax uga sheegaysa sideedabana qof khaldamay miyuu ummaddan mateli karaa haddaan maanta anigu khaldamo miyaa la odhanaya wadaadoo dhan baa khaladkaa leh meel loo xambaarin karaa waa dulmi mid magacii sheeganayo salafi sheeganaya hadduu khaldamo ille bani aadamo yukhti wa yusiibe miyaa la odhan karaa salafiintao dhan baa aaminsan maya been weeyaan dee waana iftiraa waana dulmi marka aada ben maalmahan u arkay iyadoo meelaha dadka qaarkood qoraal qaarna usii sheergaraynayaan qaarna ay qorayaanba marka taasi wax sal iyo raadle ma aha waana dulmi qoraalkaana ilaahay waa kala xisaabtamay ummad dhan inaad iska canjaraafayso wax aanay qabinna aada ku sheegto waaxid khaldamayna wuxuu horta waxaad ogaataa qof salafiyada u nisbe sheeganaya macsi uu ku dhici karaa ma macsuum ba salafiyun macsuum baan ayba maba khaldama miya mayde waxaaba laga ya inuu gaaloobo mumkin soo maaha ma odhan kartaa salafiyinti waaba gaalaba wa kami mid kamid baa gaaloobo waa gaalo miya odhan karaa maya marka qof khaldamay khaladkiisa in ummaddan loo xambaariya cadaalad ma aha diinna ma aha diinna ma aha waxaana xusid mudan uun qofku markuu cid wax ka sheegayo khaladkeeda inuu alla ka cabsi ku daro sidaa aynu u leenahay nimanka la laynaya ee filistiiniyiinta ee gaalada dagaal kula jira in wax khaldan ama la yidhaho way khaldan yihiin oo waxba meesha kuma hayaan la wada tuuro wixii oo dhanba waxsaanay saxdaba u ahayn taasi en iminka u baraarujinayno dee in qofna uu inaga dadkii eedeeyo haddana u idhaahdo maye waxay leeyihin waa way khaldan yihiin maya kaale ilaahay baa dadka uga raaxeeyey ma waxaa la odhanaya salafiintu matela miyuu ku matela adiga mayde ana ima matela anagu markaa niman yahu markaynu diin markay noqoto alla kacabsi in lagu dara inaguna waynaynu ku darna ka wax ka sheegaya culimo iyo dad dhanna waa inuu wax ku alla kacabsi ku dara waayo waxaan waad iska leeday maanta markaad qorayso waad iskaga raaxaysanaysa markaad video duubayso walla inaad iskaga raaxaysanaysa wax ka sheegida ummadda laakiin berri ka maalin ilahay waa ka xisaabinaya waa xisaab kusugaysa wy waayo aynu markaa usoo noqonna cashirka ucuri futuuxaatu cumaana akhadat waxay bilowday lbuldaani deegaamada qaarkood allatii taasoo uftutixat la furtay fii cahdi cumara radi allaahu canhu xilligii tanqudu inay ka baxdo alcuhuuda heshiisyadii markuu cumar dhintay weeye fajahaza waxa uu diyaariyey cumaanu cumaan radia allaahu canhu aljuyuusha ciidamadii kala duwanaa liikhdaaciha si loogu muquuniyo ila aaca de inay dib u soo noqoto amarka ay qaataan jamaca ashaama shaam wuxuu u dhiibay cumar waxaan leeyahay cafwan mucumaan cafwan cumaan cumaan wuxuu u dhiibu ku wareejiyey limucaawiyata bna abi sufyaana mucaawiya bn abu sufyaan akhadat waxay bilowday bacdulbuldaani deegaamada qaarkood alatii taasoo uftutixat la furtay fii cahdi cumar radi allahu canhu tanqudu inay ka baxda alcuhuuda ballamihii fajahaza cumaanu cumaan wuxuu diyaariyey radi allahu canhu aljuyuusha ciidamadii liikhdaaciha si loogu muquuniyo ila aacati inay soo noqdaan oo dee amarka qaataan jamaca shaama cumaan wuxuu shaam u dhiibu u gacan geliyey limucaawiyata bna abi sufyaana faqaama wuxuu markaa ku dhaqaaqay mucaawiye bilghasawaati duulaamo kala duwan baran wa baxran bannaan iyo badba yani berri iyo badba xataa wasala ilaa uu gaadhay ilaa tafliisa tafliisa meesha tafliis la yidhaahdo ilaa uu gaadhay oo armeniya ku taalla iftataxa waxa uu furfurtay cabdullaahi bnu abi sarxin ifriqiyata tunis waddanka la yidhaahdo maanta kullahaa dhammaanteed facazala cuhmaanu radia allahu cumaan baa wuxuu casilay oo xilkii uu ka qaaday camra bna alcaasi oo ahaa waali misra barasaabkii masar uqaabilsanaa cumaan wa cayana waxaanu u magacaabay xilka cabdallaahi bna abi sarxin badalahu ay badela cabdallaahi camar bna caas camar ibn caas bedelkiisa ayuu waxa weeye magacaabay cabdillaahi ibn abi sarxin atamat waxay dhammaystirtay juyuushuhu cumaan ciidamadiisu waxay dhammaystireen fatxa farisa faris furashadeeda intii ka harsatay faris sanata alwaaxidu athalaathuun hijriya waa sanadii koob iyo soddonaad ee hijrada wa qaamat fiiha waxaana ka curatay faris xukuumatun islaamiyatun dowlad islaami ah xaazimatun oo adag jahaza waxa uu diyaariyey dhacdooyinkiibuu inoo tirinayaaye xilligii cuhmaan dhacaye meliku ruumi boqorkii reer ruum ustuulan ciidan badeed cadiiman aada iyo aada u baaxad weyn oo fiihi ciidankaa uu ku jiro ama ay ka mid yihiin sittu miati markabin lix boqol oo doonyood ama markab fa saara ilayhi ciidankaa xaggiisa waxa u dhaqaaqay si uu uga hortago cabdullaahi bnu sacdin cabdullaahi bnu sacd ibni abi sarxin biusquulihi ciidamadiisii badda isagoo wata wa kharaja mucaawiyatu min ashaami mucaawiyana wuxuu ka soo baxay shaam biusquulihi ciidamadiisii badda isagoo wata walama intashara alqitaalu dagaalkii markii uu bilaabmay inhazamat maraakib aruumi waxaa jabay ciidamadii maraakiibta iyo doonyaha watay ee reer rum wastawla almuslimuuna muslimiintuna waxay ka qabsadeen calaa maraakibihim doonyahoodii wa asbaxat waxay noqotay dowlatu cumaana dowladdii cumaan binu cafaan dowlatan baxriyatan dowlad eh, ku gaashaaman oo leh ciidamadii badda bimaa hanimahu lmuslimuuna taana waxay ku heleen wixii ay muslimiintu ka soo furteen oo min maraakib rum ah maxay doonyihii iyo maraakiibtii reer rum as'ila maada xadaa bacda tawliyati cumaana alkhilaafa maxaa dhacay markii cumaan ula wareegay khilaafada maada facala mucaawiyatu fii cahdi cumaana mucaawiya muxuu sameeyey xilligii cumaan udkur waxaad sheegtaa futuuxaati cabdilaahi bni abi sarxin cabdilaahi bni abi sarxin meelihii uu furtay sheeg udkur waxaad sheegtaa ghazawaat almuslimiina duulaamadii muslimiintu ay ka galeen fi lbaxri badda fii cahdi cumaana xilligii cumaan ibni cafaan radia allahu canhu wallahu aclam billahi towfiiq sala allahuma wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed